alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii riyaadu saalixiinkaynu ku soo jirray xadiiska sagaal boqol iyo saddex iyo toban wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana jibriila ata anabiya sala allahu aleyh wasalam faqaala ya muxammadu ishtakayta abi saciidin alkhudri waxauu yidhi jibriil baa nebiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam oo wuxuu ku yidhi yaa ay ashtakayta miyaad xanuunsatay miyaad cabatay bimacnaa miyaad xanuunsatay min baabi xadfi hamsat listifhaam hamsadii marka la qadaro ashtakaytay noqonaysaa hamsadaynu qadaraynaa waxay noqonaysaa waa hamsatu qacin waa hamsatu listifaam waa hamsadii su'aasha maaha hamsada wasligaynu kor dhignay maaha ashtakayta miyaad cabatay waa su'aal hamsada waa la xadfay hamsatu listifhaamka marka iyadii baynu qadarnay qaala wuxuu qaala wuxuuhi bismi illaahi arqiik magaca allah baan kugu tufayaa min kulli shayin yu'diik waxaan kaaga tufayaa wax kastoo ku dhibaya min shari kulli nafsin aw cayni xaasid waxaan kaaga tufayaa ka beddelo min shari kulli nafsin naf kastaba sharkeedaan kaaga tufayaa inuu ilaahay kaa badbaadiyo aw cayni xaasid ama il xaasid sharkeedaan kaaga tufayaa inuu ilaahay kaa badbaadiyo qof xaasid ah oo xasad la imanaya ishiisa ayaan kaaga tufayaa inuu sharkeeda ilaahay kaa badbaadiyo ay min shari cayni xaasid baa macnuhu dhacaya allahu yashfiik alla ha ku bogsiiyo waa ku bogsiinaya waxaa loo jeedaa ha ku bogsiiyo waa khabar loo jeedo ducaa bismi illaahi arqiik magaca allah baan kugu tufaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey yushfiika la odhan maayo waa tii horay la midtoo waa iyo yashfii laakiin yushfiika la odhan maayo waayo haddii markaa yushfiika la yidhaahdo ama ashfi la yidhaahdo waxay noqonaysaa baa la yidhi marka waxa habaar habaar bay isu rogaysaa dadka ashfi ilaahayow markaa dil weeyaan bay yidhahdeen ilahu caafimaadka ka tegsiiyo dil saasaa markaa macnuhu dhacaya bay yidhahdeen yushfiikana waa la mid wa ashfaa yushfii yaada waxaa xarfulmudaaracaha loo godayaa ficilka marka hore dee ashfa ahaa ayay noqonaysa markaa yushfiika ilaahay ha ku dilo ayaa macnuhu dhacay hadday qiso yar soo naqliyaanoo dee min mulaxi ilcilmi bay iska tahay waxay yidhahdeen islaam baa ku tiri shaafici allaahu yushfiik yo-day goddi ya markaasuu wuxuu yihi baa layidhi allaahumma biqalbiha laa bilisaaniha ilow qalbigeeda i aqbal waxay doonaysaa dee inay caafimaad ugu ducayso laa bilisaaniha carabkeeda waxay ka leedahay ay aqbalin ya ilaahu qalbiga waxay ka niyootay ay ka doonayso i aqbal oo dee inay caafimaad ugu ducaysay doonaysa laakiin carabkeeda hay qaadin xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa jibriil nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu markaa ku tufay ayaa markaa xadiisku tilmaamaya markaa ruqyadu inay bannaan tahay baa laga qaadanayaa karaahiyana aynay ku sugnayn nebiga ilaahay baa lagu tufayaa waa nebi mursal ah oo nebiyada ugu khayr badan baa lagu tufaya malaggii malaa'igta ugu khayr ka badnaana waa ku tufaya nebiguna ma odhan calayhi salaatu wasalaam iga daa ma odhan marka ruqyadu inay mashruuc tahay oo bannaan tahay baa laga qaadanayaa la laysku tufi karo qofkuna waa isku tufi karaa cid kalena waa ku tufi kartaa inuu cidda kale ku tufaysaa diidaana ma saara ou yidhahda igu tufin ya ta laga fiican yahay waa inuu dalbado ou yidhahdo igu tufa istirqaada taasaa laga fiican yahay laakiin tan ku saabsan ruqyada markaysaga kalaam xaqa lagu tufaayo ruuxa waxa weeye waa ixsaan markaa la samaynaayo weeye marka mid la odhanayo xataa waa karaahiye maaha waa ixsaan yani markaa weeye waxaa laga qaadanayaa in ruqyadan laysku tufo bismi illaahi arqiika min kulli shayin yudiik min shari kulli nafsin aw cayni xaasid allahu yashfiika bismi illaahi arqiik sidaa in laysku tufaa inay fiican tahay oo dikrigaa la qaybo oo laysku tufo dadkan lagu tufo qofkuna isku tufo inay fiican tahay weliba caruuraha iyo dee usii baahi badan yihiin yani markaa waxa weye waa u baahi badan yihiin in lagu tufo waa u baahi badan yihiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xuseen xataa tacwiid buu sameeyey inta yacni aanu qofka xanuunkuba ku dhicin baa caruurtao kale tacwiid loo samayn karaa ya uciidukuma bikalimaati illaahi taammaati min kulli shaytaanin wahaammatin min kulli caynin laamma yacni waxa weeye saasaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xuseen inuu markaysaa tacwiid ugu sameeyey uu magangeliyey magaca allah iyo kelimaadka ilaahay buu magangeliyey oo wuxuuhi waxaan idin magan geliyey kelmadaha ilaahay ee dhammayska tiran ee kaamilka ah ee nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka dhammayska tiran ayaan idin magan geliyey waxaan idinka magan geliyey yacni min kulli shaytaanin wahaama shaytaan kasta iyo bahal kasta iyo il kasta oo wax duraysa ayaan idinka magangeliyey min kulli shaytaanin wahaama shaytaan kasta iyo sharkiisaaan idinka magan geliyey inuu allah kelimaadkiisa idinkaga badbaadiyo iyo bahal kasta hawaamku wuxuu noqonayaa dee bahalaha markaa weeye yani markaa wax dhiba ama bahal sare ama bahal hoose kay doonaan ha noqdaane wa min kulli caynin laama iyo il kastooo wax duraysa oo bimacnaa waxa weeye wax dhibaataysa ayaan markaa sharkooda idinka magangeliyey kelmadaha ilaahay marka waxa weeye tacwiidka caynkaasa caruuraha in loo sameeya marka horeba dee waa iska fiican tahay haddii xanuun yimaadana in markaa ruqyadan lagu tufo waa mid markaa fiican weeye iyaga iyo khayrkoodba min shari kulli nafsin waxaa soo gelaya aw cayni xaasid yani waxa weeyaan yani ishii ayaa soo gelaysa naf kasta sharkeeda dee sharkeeda waxaa ka mida cawrida ayaa ka mida cawrida ayaa ka mida aw cayni xaasid qofka markaysa markaa yacni wax ilaynaya ee wax cawriaya sida badan xasad baa ka keena ya xasad baa sida badan ka keena oo ciddaasi nicmaday haysato ama wanaagga haysato inuu quuli waayey yacni markaa taas yadaabay markaa sida badan ay markaa ku timaadaa oo deed markaa wixii majeeranaya oo yacni marka waxa weeye wixii uu yacni marka aad u hadalhayo dabeedna marka waxaweyn yacni uu sidaa ku ilaynayo uu sidaa ku ilaynayo ishuna de waa xaq waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcaynu xaqun walow kaana shayun saabaqa alqadar la sabaqatu alcayn ishu waa xaq baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cawridu waa dhab hadduu jiri lahaa shay qadarka la tartamaya oo ka dheeraynaya ishuu noqon lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saas yadaa buu yidhi marka waxa weeye adkaarta in lagu dadaalo oo qul huwallaha iyo qulaacudiyada iyo aayatu kursiga iyo la akhristo acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari maa khalaq bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alardi walaa fi alsamaa'i huwa asamiicu alcaliim waxay ka mid tahay waxyaalaha difaaca ka ah yani marka ilaha yani cawrida hadday cawri insi tahay iyo hadday cawri jin tahayba oo ishi insina waa ka dhici kartaa jinna waa ka dhici kartaa labada mid walba waa ka iman kartaa labada mid walba waa ka iman kartaa xadiisna waxaa ku soo arooray waxay dadku u dhintaan marka qadarka ilaahay iyo qadaagiisa dabadeed waxa u badan yani isha ya yani waxay dadku u dhimanayaan isha u badan marka waxa weeye ishu aad bay markaa dee arrinkeedu u khatar yahay saas aawadeed waa in marka waxa weeye yani difaaca waa in marka la adkaysto oo waxa weeye adkaaraha la akhristo weeye yani markaa saas weeye xadiidka sagaal boqol iyo afariyo toban can abi saciidin khudriy wa abi hurayrata anahuma shahida calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam anahu qaal labadan saxaabiy abi saciidin alkhudri iyo abi hurayra labaduba waxay rasuulka sala allahu aleyh wasalam kaga markhaati kaceen annahu qaala inuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah wallahu akbar ku kastoo yidhaahda laa ilaaha ila allah wallahu akbar yidhaahda oo yani la yimaada towxiidka iyo takbiirta sadaqahu rabbuh rabbigii baa rumeeya oo fa qaala wuxuu yidhahdaa laa ilaaha ilaa ana wa ana akbar markuu addoonku yidhahdo laa ilaaha ila allahu wallahu akbar ayuu allah markaa rumeeyaayo wuxuu allahna yidhaahdaa laa ilaaha ilaa ana mid xaq lagu caabudaa ma jiro aniga mooyaane wa ana akbar anaa wax walba ka weyn waidaa qaala markuu yidhahdo addoonku laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah yacni mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaalu allah keligii yahay ayaa waxdaaniyadu u sugnaatay iyo uluhyada xaqa ahi laa shariika lahu xaalaanu allah wadaaga lahayn ayaa marka waxa weeye uluhiyada xaqii isaga ay u sugnaatay keligii waxdahu iyo laa shariika lah waa laba xaal waa laba xaaloo mu'akidataan ahoo midna waxay adkaynaysaa isbaatka ila allaahu midna nafyiga laa ilaaha ayay markaa adkaynaysaa waxdahu waxay adkaynaysaa isbaatka ila allaahu bay sii tawkiidinaysaa si adkaynaysa laa shariika lahuna qaybta hore ee nafyigaa ah bay sii adkaynaysa qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquulu allaahu allah waxauu yidhaahdaa laa ilaaha ilaa ana mid xaq lagu caabudaa ma jiro aniga mooyaane buu yidhaahdaa waxdii xaalaan keligay marka ahay oo la keliyoobay uluhiyada xaqa ah laa shariika lii xaalaan wadaagay i sugnayn ayaan uluhiyada xaqa ana la keliyoobaan cidi la wadaagin waidaa qaala markuu yidhahdo addoonku laa ilaaha ila allahu lahu lmulku walahu lxamd mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane lahu lmulku allahoo qura ayuu u sugnaaday mulkigu walahu lxamdu allahoo qura ayuu u sugnaaday xamdiga dhammayska tiranee kaamilka ahi qaala allah waxauu yidhaahdaa laa ilaaha ilaa ana mid xaq lagu caabudaa ma jiro aniga mooyaane liya almulku anoo quru ii sugnaaday mulkigu waliya alxamdu anigoo quru ii sugnaaday xamdinaqu anigoo qura ayuu ii sugnaaday xamdigu iyo mahadnaqu wa idaa qaala markuu yidhahdo addoonku laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane walaa xawla walaa quwata ila billaah yacnii xeeradi ma jirto tabi ma jirto xoogna ma jiro oo xoog iyo tabtoonna nooma sugnaan aanu wax ku samayno dhaqdhaqaaq iyo xasilooni toonna iyo odhaah toonna iyo ficil toonna waxaannu ku samayno tamar iyo tabtoonna nooma sugnaanin ilaa billaahi icaanada ilaahay inay ku sugantay iyo kaalmada ilaahay inay ku sugantay mooyaane ee allah nugu kaalmeeye mooyaane bacdi culammada ka mid a ah waxay u fasiraan laa xawla can macasiyati illaah walaa quwata cala taacati illaah ila billah yacni tabaanu markaa kaga baxsanno macaasida ilaahay nooma sugnaan iyo xoogaannu ku samayno taacada ilaahay in ilaahay nugu kaalmeeyo mooyaane oo xawlkana ay yidhaahdaan waa xagga macaasidaa laga tilmaamayaa tab lagaga baxsadaa nooma sugnaan quwadan layahay quwo daacada aanu ku samaynaa nooma sugna ila biicaanat illah ila biicaanat illaah in allah nagu kaalmeeyo mooyaane yani xaal axwaasha ka mida nooma sugnaan xaal kaalmada ilaahay aanu ku dheehannahay mooyaane xaal kale ma lihin laakiin xaalka allah aanu kaalmadiisa ku dheehannahay ee allah na kaalmaynaayo marka waa awoodi karaa marka macnahaasi waa qaasir oo dee waxaa la sameeyaa kuma koobno keliya macsi iyo daaco waxyaalihii mubaaxaadka ahaa iyo waxyaalihii adduunyada iyo waxaasoo dhan waa baxayaan marka in la camimo la yidhaahdo yacni wax tab ah iyo wax tamar ah oo aanu ama dhaqdhaqaaq ama xasilooni ku samaynaa shay kastoo la samaynaya ama waa dhaqdhaqaaq ama waa xasillooni ama marka waxa weeye aanu dhaqdhaqaaq ama xasillooni ku samaynaa nooma sugnaani in allah nagu kaalmeeyo mooyaane waxay noqonaysaa caam intay sheegeenna waa soo gudagelaysaa ashyaa kalena waa cammimaysa qaala allah waxauu yidhaahdaa laa ilaaha ilaa ana walaa xawla walaa quwata ila bii allah baa u rumeeyo wuxuu yidhaahdaa laa ilaaha ilaa ana mid la caabudaa xaq ma aha aniga mooyaane walaa xawla walaa quwata ilaa bii yacnii markaa tab iyo tamar addoommada u sugnaadayna ma jirto inaan anigu ku kaalmeeyo mooyaane saasuu allah yidhahdaa wa kaana yaquulu man qaalaha fii maradihi uma maata lam tacamhu nnaar wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam mid yidhaahda man qaalahaa ku kastoo yidhaahdaa kelimaadkaas fii maradihi xanuunkiisa gudihiisa ku yidhaahda summa maata intaa dabadeedna dhintaa lam tatcamhu naar naari ma cunto rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye marka tawxiidka yacni marka in la yidhaahdo alfaadda tawxiidka koobsanaysa in markaa lagu hadlo munaasabaday baabka la leedahayna waxay tahay axwaasha uu qofka odhanayo waxa ka mida marka uu xanuunsanayo ayaa ka mida marka hadduu isagoo xanuunsanaya yidhaahdo uu sidaa ku dhinto ahlu jannuu noqonayaa oo naari cuni mayso man qaalaha fii maradihi uma maata lam tatcamhu nnaar marka waxa weeye in eh, dikrigaa la badiyo khaas ahaanna wakhtiga marka waxa weeye la xanuunsanayo la sii badiyana waa laga qaadanayaa waa laga qaadanayaa marka saasay munaasabada baabka ay u khusaysaa baabu istixbaabi su'aali ahli lmariidi can xaalih qofka buka ehelkiisa in la weydiiyo in la jeclaysanayo ayuu u baab yahay can xaalihi ay can xaali lmariid qofkan buka xaalkiisa la weydiiyo la yidhahdo siduu yahay taasi inay mustaxab tahay oo fiican tahay ayuu baabkanna sheikhu u guntay xadiidka sagaal boqol iyo shan iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo saddex iyo labaatane can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana caliya bna abi aalibin radia allahu canhu kharaja min cindi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fi wajacihi aladii tuwafiya fiih cabdullahi bni cabbaas waxa uu sheegay in caliy bna abi aalib radia allahu canhum ajmaciin ibnu cabbaas iyo aabbihii iyo caliy bna abi aalib intaba ilaahay ha ka raali noqdee kharaja uu ka baxay min cindi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa ayuu ka yimi oo ka soo baxay fii wajacihi xanuunkiisii gudihiisa xaaluu rasuulku ku sugan yahay calayhi salaatu wasalaam alladii kaasoo xanuunkaa laga sifaynaya tuwufiya fiih gudihiisa la oofsaday xanuunkaa gudihiisa la oofsado bimacnaa nafta laga qabtay xanuunku nebigu u dhintay calayhi salaatu wasalaam xaalku ku sugnaa ayuu cali bna abi aalib nebiga agtiisa ka soo baxay oo ka yimi fa qaala annaasu markaasay dadkii waxay yidhaahdeen yaa abalxasan abaalxasanow xasan aabbihiiow kayfa asbaxa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam siduu rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam ku waaberiistay qaala wuxuu yidhi asbaxa bixamdi illaahi baari'a qaala wuxuu yidhi asbaxa waa waaberiistay illaahi mahadnaqa ilaahay xaalu ku dheehan yahay baari'an mid caafimaad qabaa bimacnaa bogsaday ayuu ku waabariistay yacnii inuu markaa ladan yahay oo marka waxa weeye bogsaday buu ku waabariistay waa tafaa'ulka hadalka fiicani inuu fiican yahay ayaa laga qaadanaya waxaana dhici karta inuu xaaladda xoogaa yaro ladnaa oo sidii hore inuu ka roon yahay loo dareemayo waayo qof markuu xanuunsanayo waxaa dhacdaa inuu axwaal maro marna waxaa laga yaabaa in lays yidhaahdo dee waxa weeye waa kama dambaysti marna waxaa laga yaabaa war waa soo ladnaado dee waaba roon yahay oo yacni saas waa dhacda waxaabay yidhahdeen calaamadda waxaa ka mida qofku markuu soconaayo in wakhtiyada qaarkood baa siduu dee xanuun khatari u hayo baa mar keliya jag laga jaraya markaasa waxaa la is odhanaya waaba ladnaadayba calaamaadka ka mid midtay bay yidhahdeen nebigana waa dhacday calayhi salaatu wasalaam wakhtigii uu sakaraadka ku sugnaa mar baa xanuunkii laga gooyey markaasuu saxaabadii soo eegay isagoo markaa waxaweyaan muusoonaya markaasay is yidhahen nebigii ladnaaba nebigii ladnaaba calayhi salaatu wasalaam marka eh, axwaal baa dee sidaa ruux u mari kara rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey asbaxa wuxuu noqday bixamdi illaahi ay mutalabbisan bixamdi illaahi o aad ka dhigto naaqiso inay tahay mutalabbisanna aad ka dhigto khabarkii baari'anna khabar labaad aad ka dhigto ama aad baari'an xaal ka dhigto mutalabbisantaad qadaraysana marka waxawayn aad ka dhigto khabarkii aad ka dhigto ama cagsiga asbaxa wuxuu noqday bixamdi ay mutalabisan bixamdi illaahi xaaluu mahadnaqa ilaahay ku dheehan yahay baari'an mid caafimaad qaba ayuu noqday walladan burigu waa bogsashada xanuunka laga bogsadaa bur'i la yidhaahdaa asbax haddaad taamo ka dhigto aad tidhaahdo subaxan wuxuu ku waabariistay bixamdi illaahi xaaluu ku dheehan yahay baari'an aad wada xaalayso taamo ka dhigtana iyadana waa saa'iq marka xadiiska tarjamada waa caddahay siduu u keenay oo cali bnu abi aalib dee nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisii buu ahaa marka ehelkiisii ayuu ka mid ahaa dadkii waxay weydiiyeen caliy bnu abi aalib bay weydiiyeen markuu nebiga ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam waayo dadkao dhan dee uma wadgeli karaan gurigi waa yaryahay dadkiina waa fara badan yahay marka saas aawadeed inay dadka kale sii waraystaan dadka qaarkooda aynay wada wadagelin nooc xiraajaa ku jiraya hadday kuyuu soo qabsadaanoo dee markaa waxawey ay noqoto inuu mid waliba yidhahdo anigaa indhaha ka soo qaadayo anaa weydiinaya qofkiina waxaa laga yaabaa dee inuu qof waliba weydiiyaa dee xaraj baa ku jira waxaa laga yaabaa hadalkuba inuu dhibaayo marka waxaa mustaxaba in marka ay dadku ka waraystaan haaliban ehelkiisa ay ka waraystaan yani siduu yahay siduu ku waaberiistay siduu ku habeensaday iyo markaasaaso kale waaya waxaa kaloo laga qaadanaya carabka in la wanaajiyo carabka in la wanaajiyo tafaa'ulku waa jiraa imka carabtu waxay yidhahdaan qofka la qaniino saliim saliim ya saliim waxay u jeedaan waa ladiiq waa la qaninay saliim waa mid caafimaad qaba maxaa marka waxaweye saliim ay ugu magacaabaan ila waa isticmaal shaa'ica cinda alcarab qofka la qaniino in saliim la yidhahdo waa caafimaad qaba waa min baabi tafaa'ul waa carabkoo la wanaajinayo oo marka waxaweeye la rajaynaayo oo saada fiican marka la sheegayo o la odhanayo waa caafimaad qabaa bimacnaa waa ka ladnaanaya waa ka bogsanaya yacni saas macnuhu u dhacayo saa u dhacayo imka mafaaza cinda alcarab waxaa la yidhaahdaa meesha bahgooyada lama degaanka ah ee khatarta ah halka inay yidhahdaan oo kale goobaala gabalkuugu dhac ya made imka waaba la degdegan yahaybe yacni waxa weeye meeshaasoo yacni markaa hanfigii ka dhacayo oo dee markaa aan cid loo aqoon qofka marka waxa weeye dee markaa lugaynaya dee dhibtiisay leedahay marka waxay odhanayaan meesha noocaasoo kale oo ah, dad ka dhowya aynay jirin wax laga helayaa aynay jirin waa meel lagu liibaanay mafaaza makaan ulfaws soomaalida lafteeda waxbay ka isticmaalaan waa meesha barakada badan ah, meel mashaqa ay ka jirta markay sheegayaan waxay wa lagu barakaysnaa waa tafaaulkii wey waayahay baabu maa yaquuluhu man ayisa min xayaatih wuxuu u baab yahay ku odhanaayo u baab yahay man ayisa kii ka quustay min xayaatihi noloshiisii ka quustay waxa uu odhanaayo ayuu u baab yahay xadiiska dabacdaha qaarkoodna waa can caaishata radia alaahu canha qaalat samictu nabiya sala allahu aleyh wasalam caaisha waxay tidhi waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa mustanidun ilay waxaan ka maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam walxaal huwa isagu nebigu calayhi salaatu wasalaam mustanidun ilaya aniga igu tiirsan yahay yaquulu xaaluu odhanayaan maqlay yaquulu waa jumla xaaliya allaahumma ayaa allaahu allahow ikfir lii ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wa alxiqnii ii haleeshi birafiiqi alaclaa yacni jamca koraynta badanna ilaahu ihaleeshi jamca jamaca koraynta badan oo bimacnaa jamacat alambiyaa jamaacaddii nebiyada ee aad oofsatay darajaadkoodii ilaahu i haleeshii oo i gaadhsii yani iga dabageey marka birafiiqilaclaa culamada qaarkood waxay dhahen waxaa laga tilmaamayaa waa jamca koreeya bimacnaa jamacat alambiya waa jamaacaddii nebiyada saas waa u fasireen marka dee inuu ku ducaysanayaba waa laga qaadanaya weji labaad waxay ku fasireen birafiiqi ilaclaa yacni adiga xaggaaga i bimacnaa i oofso in allaha rafiiqun yuxibu rifqa waatay xadiis ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay waa rafiiq rifqigana waa jecelya marka birafiiqi alaclaa yacni markaa kii waxa weeye naxariista badnaa ee dhimrinta badnaa umuuraha sahli jiray ilaahay u haleeshii alaclaa ee koraynta badnaa alaclaana waa ismi asmaa illaahi ka mid a magac magacyada ilahay ka mid a marka i oofsoo yacni markaa adigu markaa naftayda qabo macnuhu inuu u dhacaayo laakiin labada weji waxaa sii fiican alwajhu alawal birafiiqi laclaa in laga tilmaamaayo jamaacada nebiyada waxasuna ulaa'ika rafiiqa waayo cid marka waxa weeye isla rafiiqa oo isla socota yani cidda yani ugu fiicani waa marka waxawe nebiyadii weeyi muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay waxaa laga qaadanayaa ruuxu hadduu markaa rajada markaa nolosha uu kaleeyahay hadday soo gaabato oo uu calaamaadkii geerida arko inuu ku ducaysto makhfirada iyo raxmada iyo ilaahay darajaadka markaa cidda darajaadkoodu korreeyaan inuu haleeshiiyo inuu ilaahay ka baryo yacni taasaa laga qaadanaya marka allahuma akfir lii waa inuu ku ducaystaa ilahu ii dembi dhaaf warxamnii iina naxariiso wa alxiqnii birafiiqi alaclaa laakiin inta aan marka waxa weeye aanu ruuxu gaadhin xaaladdaas oo calaamaadkii geerida aanu arag yacni saa waa inaynu ku ducaysan yani makfirada iyo raxmada mar walba uu u baahan yahay lakiin waxaan ka hadlayaa waa alxiqni birafiiq ilaclaa intaa ku ducaysan maayo haddaanu calaamaadkii gerida aanu arag laakiin makfirada iyo raxmada mar walba uu u baahan yahay qofka inuu ku ducayso waaya xadiidka sagaal boqol iyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo shan iyo labaataneh wa canha caaisho waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam wahuwa bilmowt waxay caaisha tidhi waxaan arkay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wahuwa bilmowt wa huwa walxaal huwa isagu bilmowti uu geeridii ku sugan yahay waxaa loo jeedaa muqadimaadkeedii ayuu ku sugan yahay geeridii buu ku sugan yahay dee waxa weeye geeridii lafteediiba hadday ku dhacday dee camalkan ma sameeyeen waxaa loo jeedaa asbaabtii geeridii muqadimaadkeedii ayuu ku sugan yahay cindahu qadaxun fiihi maa agtiisa waxaa ku sugnaa weel uu ku sugan yahay biyo uu ku sugan yahay ayaa ku sugnaa haruu biyo ku sugan yihiin ama weel biyo ku sugan yihiin ba agtiisa ku sugnaa wa huwa yudkhilu yadahu fi lqadax wuxuu gelinayey nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa wuxuu gelinayey weelkaasuu gelinayey walxaal huwa yudkhilu yadahu fi lqadax uma yamsaxu wajhahu bilmaa intaa dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku masaxayey wejigiisa bilmaa'i biyuu ku masaxayey oo biyuhu wejiga marinayey qoyaanka markaa gacanta markuu biyaha ku qooyo ayuu gacantiiyo biyuhu ka da'ayaan buu wejigiisa marinayey uma yaquulu dabeedna wuxuu odhanayay allaahumma acinnii calaa khamaraati almowti aw sakaraati lmowt allaahumma iyo allaahu allaahow acinnii ikaalme calaa khamaraati almowti daboollada mowdka sakaraadka geerida igu kaalmee magaga caawin aw sakaraati ilmowt ama sakaraadka geerida iga kaalmeen oo iga caawin nusakha qaar waxay qorayaan wa sakaraati ilmowt oo waaw bay isugu cadfayaan taa macnaheeduna waxay noqonaysaa in labadu markaa isku ladhan yihiin ayay markaa noqonaysa oo macnuhu dhacaayo labadaba markaa waaw in laysugu cadfay marka nusakha calaa kulli xaal ayaa ku kala duwan waxaa kaloo kutubta qaar u soo wariyeen shamaa'ilka tirmidi inuu haabaan filaya cala munkaraati almowti aw sakaraati almowt maalka khamaraat munkaraat ayaa uu kutubta qaar loogu soo wariyey calaa kulli xaal munkaraat ilmowt iyo marka waxa weye sakaraat ilmowt isku macnun baa loo jeedaa rawahu tirmidiyo xadiiska tirmidi baa soo wariyey laakiin xadiiska sanadkiisu waa daciif waayo nin majhuula ku jira oo muusa ibnu sarjis la yidhaahdo baa sanadka ku sugan marka sidaas aawadeed sanadka xadiidku waa daciif calaa kulli xaal ruuxu markaa rajada dee inuu markaa rajo la yimaado ilaahay naxariistiisa rajeeyo yacni waxa weeyaan way jirtaa laakiin calaamaadka geerida markuu ruuxa arko oo markaa dee ayaa laga tilmaamaya nolosha inuu ka quustay macani ilahay waa rajaynayaa laakiin asbaabta yacni u muuqata iyo calaamaadka u muuqda ayaa dee asbaabtii geeridu markaa ay xaadir tahay uu ku arkaya tirmidii laftiisu wuxuu odhanaya xadiisku waa hariib waxaana ay culammada qaarkood ay sheegeen sida albani tirmidi haddaanu hariib waxba raacin arrinuu ku ogaaday istiqraa' iyo tatabuc tirmidi haddaanu waxba raacin hariibnimada ou hariib keliya yidhaahdo inuu uga jeedo bimacnaa tadciif uga jeedo hariibka hadduu wax ku daro ou yidhaha xasanun hariib ama xadiisun xasanun hariib ama xadiisun saxiixun hariib uu yidhaahdo ama xadiisun xasanun saxiixun hariib oo saxiix ama xasan uu raaciyo xaalka noocaasoo tadciif ugama jeedo laakiin hariib keliya hadduu yidhaahdo ya yani hariibun laa nacrifu ila min xadiisi kada waxa weeye wuxuu uga jeedaa tadciif buu uga jeedaa tadciif buu uga jeedaa culamo kaloo saa u isticmaala shaana waa jirtaa wa ilaa asaalatan ereyga hariib looma isticmaalo tadciif laakiin istilaax khaasa culamada le tatabuc lagu ogaaday iyaga marka waa loo xafiday istilaaxooda marka waa loo ilaalinaya baabka boqol iyo sideed iyo afartan baabu istixbaabi wasiyati ahli lmariidi waman yakhdumuhu bilixsaani ilayhi waxtimaali cidda bugta ehelkeeda dardaaranka loo dardaarmayo in la jeclaysanayo u baab yahay waman yakhdumuhu iyo cidda qofka xanuunsanaya u shaqaynaysa in loo dardaarmo in la jeclaysanayo u baab yahay bilixsaani ilayhi inuu u samafalo qofkan markaa xanuunsanaya waxtimaalihi una dulqaato wasabri calaa maa yashuqu min amrih iyo inuu ku sabro wixii dhibaaya oo arrinkiisa ka mida qofku markuu xanuunsanayo waxaa laga yaaba ee baxaaddegayo dee qofkii waxyaalo dhibaatooyin inay kaga yimaadaan baa suuragala dulqaadkiisi inuu yaraadaa dhici karta wax yar hadduu markaa qoonsado waxaa dhici karta inuu cadhoodo ama hadal ka soo baxo markaa sidaas aawadee in loo sabro oo loo dulqaato yacni loo dadaalo xaaladiisa la qiimeeyo la qadariyo aan la odhanin muxuu sidaa ila hadlayaa muxuu sidaa iigu leeyahay yacni markaa sidaas aan la odhan ee loo sabro loo dulqaato ee loona samafalo wakada bilwasiyati biman qaruba sababu mawti wakada ay wa milu haada kaasoo kalena bilwasiyati ee dardaaranka loo dardaarmayo ayay ku sugan tahay oo bimacnaa istixbaabkaasoo kalea ku sugan dardaaranka loo dardaarmayo biman qaruba kuu soo dhowaaday sababa mowtihi sababtii geeridiisu ay soo dhowaatay bixaddin aw qisaasin wa naxwihima ay ku soo dhowaatay xad laga jarayo qofkii waaba la rajminayaaba oo xad dila ayaa lagu fulinaya ama qisaas baa lagu fulinaya wa naxwihima iyo ashyaa la mida yacni marka waxa ruuxi waa dilkiisii baaba dhow ya saasoo kale ku sugnaaday dardaaranka loo dardaarmayo kii uu dhowaaday sababtii geeridiisu uu ku dhowaaday ama xad ama qisaas ama wax la mid a yacni waxaa loo dardaarmayaa dadka ku dhow baa loo dardaarmayaa inay u wanaag sameeyaan inay ilaaliyaan oo hagaajiyaan inayna dhibaatayn oo lurin oo dhibaatayn saasaa loo dardaarmaya iyagana xadiidka sagaal boqol iyo siddeed iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo lix iyo labaatan can cimraana bni lxusayni radia allahu canhuma ana imra'ata min juhaynata atat inabiya sal allahu aleyh wasalam wahiya xubla min azina cimraan ibni xusayn waxa uu sheegay in qof dumaroo min juhaynata qabiilada juhayna la yidhaahdo ka midii atat inabiya sala allahu aleyh wasalam waxay u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay nebiga u timi wa hiya xubla min azina walxaal hiya iyadu xubla ay uur leedahay uurkaasoo min azina zina xaggeed ka ahaaday oo sababtiisu zina ay ahayd faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi wasalam asabtu xaddan fa aqimhu calay xad baan asiibo bimacnaa xad baan ku dhacaye fa aqimhu calaya iga oog xadka oo xadka iga jar bimacnaa xaddu zina igu fuli fa aqimhu calaya fadacaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam weliyaha rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu u yeedhay weliyaha weligeedii ninkii mas-uulka u ahaa ayuu u yeedhay ama aabbaheed ha noqdo ama walaalkeed ha noqdo ciddii mas-uulka u ahayd ee weliga u ahayd ayuu u yeedhay ee umuurteeda tawalliyaysa fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam axsin ilayha u samafal oo wanaaji fa idaa wadacat markay uurka dhigto faatinii bihaa ii keen inta ay uurka leedahay wanaaji oo markaa waxoo ilaali hadda qofka dumari waxay qiratay in markaa ilmo garcaysido inay garcatay iyadoo weliba guur soo martay inay garcatay qiratay uurkiina waa sidaa markaasaa nebigu wuxuu amraya calayhi salaatu wasalaam in loo samafalo oo la hagaajiyo axsin ilayha u samafalo fa idaa wadacat markay uurka dhigto faatinii biha ii keen fa facala waa sameeyey weligeedii sidaas dabeedna wuxuu u keenay markay umushay buu nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam fa amara biha anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waa amray an tushadda calayha hiyaabuha in dharkeedii lagu xidhxidho lagu adkeeyo fa shuddat calayha hiyaabuha dharkeedii baa lagu adadkeeyey oo lagu xidhxidhay dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu amray ay birajmiha rajmigeeda ayuu amray dhagax in lagu dilo farujimat waa la arjumay oo dhagax baa lagu dilay uma sallaa calayha dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku tukaday salaatu ljanaaza ayuu ku tukaday rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ciddii dambowday in markaa waxa aan cuquubada sharciga wax ka badan lagu samayn qofkan dumari waxay ku dhacday zinay ku dhacday zinadu xad bay leedahay xadkaa sharciga ah bes baa lagu samaynayaa wax kaloo loogu darayaa ma jiro hadday garaacis tahay iyo hadday wax kale tahay iyo hadday dhibaatayn kale tahay iyo hadday hiifis tahay iyo hadday yacni markaa karoox iyo dagaal iyo canaan laga taagtaaga tahay yacni wixii waa dhaceen canaanta la canaananayo qofka damiirkiisa lagu dhibayaa waxba marka uma kordhinayo maxaa furan in ilaahay ilahay u toobadkeen taasaa furan toobadda la amro haddii xuduuddii la fulinayana xadka laga jaro xadka laga jaro haddii dhibaato kale lagu sameeyo waxaa laga yaabaa dembi kale inay ku xambaartaaba suuragaloo dee qofkani naftiisaba u dilo waana dhacday qaarkood in caynkaa sameeyeen marka waxa weeye waa in ruuxii loo samafalaa oo cisyaanka iyo dembiga u galay aawadii aan loo dhibaatayn dhibaato aan sharci ahayn yaa aan loo dhibaatayn xad haddaan laga oofinaynna toobadkeenka uu toobad keeno ruuxu toobadda waa laga aqbalaya ilahi waa kafuur raxiim yaa waa hafuur raxiim oo dembiyada waa dhaafaa waxaa dhacday dadka qaarkood caatifadooda ka qaalib noqota markaasaa waxaa dhacday qaarkood inay markaa waxaweeye inantii sinaysatay inay markaa waxawe dhibaateeyaan amaba qaarkood ay dilaan ta noocaasa caqligii iyo sharcigii labada mid walba caatifada ka qaalib noqota dembiga iyadu ay gashay ee dembiga waalidka dilay galay labada waxa weyn dembiga waalidka dilay galay baa weyn waa dhii qof muslim u qabaa ou badheer u dilay zinada iyo dilkana dee dilkaa daran labada sinada la qaatay bacdu shari ahwanu min bacd sharku waa kala sahlan yahay marka dembiga ay gashay waxaa ka weynaansha badan dembiga uu waalidku sababteeda ku galay ya waxaa laga yaabaa inuu ka fikerayo isleeyahay waa ku ceebaysay iyo wax la mida iyo ceeb ma joogi karaysid iyo wax la mida cadaabka aakhiro ayaa ceebta adduunyada ka daran kii toobad keenana ilahay waa ka toobad aqbala attaa'ibu min adembi kama laa damba lah kii dembi ka toobad keena wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn oo kale la mid yahay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkaa dumar iyadoo weliba yacni guur hore soo martay oo dabeedna ay sinaysatay ayuu wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam axsin ilayha u samafal samafalkana waxaa soo gelaya qowl iyo ficilba xagga odhaahda in looga samafalo hadal wanaagsan lagu yidhaahdo xagga gacanta iyo dhaqanka kale ee qudhiisa loogu samafalo ixsaankii waxaa soo gelaya qowlan wa ficlan odhaah iyo ficilba in loogu samafalaa soo gelaysa axsin ilayha waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka dumara haddii ay sinaysato oo xaddu rajmi in laga fuliyo la doonaayo iyadoo uur leh lagama fulin karo waayo ilmaha uurka ku jira waa macsuum dhiiggiisa sharcigu waa dhowray marba hadduu dhiiggiisa sharcigu dhowray xadka lagama furin karo inta markaa uurkaasi uu jiro xataa haddayna rajmi ahayn oo guur hore gabadhu aynay soo marin odeeda ay sinaysato inta ay uurka leedahay jeedalkii lagama jari karo way ijhaad bay sababi kartaa haddii la jeedlo layahay boqol jeedal ha lagu dhufto oo xadkii ha laga fuliyo waxaa sababi kartaa in naxdinta markaysa marka waxaan inay markaa waxa dhiciso ayay sababi kartaa saas aawadeed xurmada qofkan markaa uurka ku jira in la ilaaliyo oo dhiiggiisa la dhowro oo la ilaaliyo xadiiska waa laga qaadanaya waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qofkan dumara ee toobadda ay toobad keentay inuu weynaana waa laga qaadanaya toobad weyn bay toobad keentay ya markaasay qaldantay qof dumaro markaysa markaa wanaagsan bay ahayd waxaa keenayna iimaan buu ahaa iimaan nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam iyadaa qiratay markhaati kuma furin ya waxaa la yidhahdaa wax allo wixii markaysa markaa xad zina laga oofiyey wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ruux markhaati ku caddeeyey ma jiro ka badan baabay sheegaan malaha kollay salafkii waa ghariib in marka ay dhacdo cid zina ku dhacday oo markhaatiyaa lagu keenay waxay ahayd ama markaysaga intaa yacni la weydiiyey inuu markaa ruuxaasi qirtay ama isagu marka horeba iskeenay yadaan cidi keenin noocaasay ahayd marka isagaa isku markhaati furayey isagaa isku caddaynayo qiranayey iqraar yani saasay marka ahayd xumaanta zinadu xun tahay daraaddeed shahaadadeedi waa la adkeeyey saas aawadeed sida shahaadadeeda loo sugaa waa adag tahay oo markhaatiyaal zine ay caddeeyeen in la keenaa waa arrin aad u adag ya culamada qaar waxaa baydhahan taarikhulislaam markiisa waxaa yani dhicitaan ay dhacday qof markhaatiyadu sidaa ugu fureen oo bishahaada ugu sugnaatay oo dabeedna xadkii lagu furiyey lama oga bacdi baa saa yidhi waayo afar markhaati oo rag ah oo muslimiin ah oo cuduul ah oo mid waliba arkayey ficilku markuu dhacaayey labada xubnood uu isku hubay inay isku jireen in allaha laa yastaxi min alxaq ya kuma fillo inuu yidhaahdo waxa weeye muqadimaad baan arkayey ama dad issaaran baan arkayey ama wax la mida afarta mid waliba waa inuu yidhaahdaa waxaan arkayay labada xubnoodoo sida marka waxa weeye irbadda iyo duntu isugu jirto oo kale isugu jira waa mid weliba yidhahda saa u arkaya hadday saddex ka midi siday yidhahdaan saasaan u hubnaa u arkayni oo ka kale uu yidhahdo anigu iskuma hubo iyagoo qaaqaawanayso saaran baan arkayy markhaatigii waa jabay ya markhaatigii waa jabay waana dhacday wakhtigii saxaabada wakhti cumar bnu khataab radia allahu canhu ardaa nin saxaabiya ah, markaysaga waxaa lagu eedeeyey zino zina lagu eedeeyey saddex baa markhaati furay oo mid weliba uu yidhi waan hubaa saasay u dhacday kii afraad baa yidhi arrin fool xumbaan arkay wuu caddayn waayey inuu isku hubo labada xubnood cumar bnu khataab markaas ilaahay buu mahadiyey saddexdii markaa zinada markhaati furay ayuu saddexdiiba jeedlay xadd alqadfi ka jaray ya xadd alqadfi ayuu saddexdiiba ka jaray marka waxa soo kiciyey gabadhan aljuhayniya waxay ahayd waa iimaanka ayaa soo kiciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa celiyey wuxuu yidhi marka ay ummu shalla kaalay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan markii ay umushay in loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaana haddana uu celiyey oo yidhi ilmaha soo nuuji dabeedna markaasay soo nuujisay mudday nuujinaysay cuntadii intuu baranayey ayay markaysa markaa soo nuujinaysay maalintii dambe ayaa isagoo jab kimisa haysta oo yacni cunaya ayaa marka weeye loo keenay jab yar buu haystay oo kimis ah markaasaa waxa weeye yacni la amray in la rajmiyo waxaa laga qaadanayaa imaamku inuu isagu baashiro rajmiga inaynay laasim ahayn ee amarka inuu bixiyaa inay ku filan tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam isagu ma rajmin jirin waa amri jiray waxaa kaloo laga qaadanayaa salaatuljanaaza in lagu tukanayaa laga qaadanaya oo dadka ahlulfadliga weliba ay ku tukanayaan waayo xadkaa kafaara u ah alxuduudu kafaaratun liahliha xuduuddu ehelkeeda kafaarad bay u tahay ya kafaaray u tahay oo dembiga waa laga daadinaya waxaan waanu ammaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhaas oo waxau ihi laqad taaba towbatan low qusimat bayna sabciina min ahli lmadiinati lawasicathum waxay toobad keentay towbad haddii loo qaybin lahaa toddobaatan reer madiine a loo qaybin lahaa ku fillaan lahayd bay toobad keentay ya miyaad ogtahay toobad ka fadli badan inay nafteeda ilaahay ugu deeqday saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa kaloo laga qaadanayaa iqraarka qofku xad qiranayo inuu ku celceliya inay sharti ahayn bacd bacdu waxay yidhaahdeen zina markuu qofku qiranaayo laabudda waa inuu afar goor ku celiyaa iyadoo ka dhigan afartii markhaati qisada maaciz bay cuskanayaan oo afar gooruu ku celiyey marka sharti inayn ahayn baa laga qaadanaya asabtu xaddan faaqimhu calaya nebiguna waxa weye calayhi salaatu wasalaam waa ka aqbalay waayahay marka ciddii kale marka waxa weeye ahlulmariidka ama cidda sababtii geeridiisu soo dhowaatay in ehelkuna ay u samafalaan oo ilaaliyaan oo u dulqaataan na waa laga qaadanaya oo axsin ilayha dee sababtii geerideedu waxay ku soo dhowaatay xadka laga jari doono walow zamanbaha ha u dhexeeye dee kii ka soo dhowdahayna waa cala sabiili awlaa ka wakhtigu intaa ka degdeg badan yahayna waa cala sabiili awlaa marka in loo sabraayo oo loo dulqaadanayo oo loo samafalayo ayaa laga qaadanaya baabka boqoliyo sagaaliyo afartan baabu jawaazi qowli lmariidi ana wajicun aw mawcuukun aw waa ra'saah wa naxwu dalik qofka buka hadalkiisu uu yidhaahdaa inay bannaan tahay buu u baab yahay ana wajicun uu yidhaahdo anigu waa xanuunsanaya inuu yidhaahdaa inay bannaan tahay ayuu u baab yahay aw mawcuukun ama mid xumadaysan baan ahay inuu yidhaahdo oo xumad baa i haysaa taa inuu yidhaahdana inay bannaan tahay ayuu u baab yahay aw waa ra'saah ama uu yidhahdo alla madaxaay yaa madaxa xanuunayaan waa ra'saa wa naxwu dalika iyo ashyaada la midka idaa lam yakun daalika cala sabiili tasakhuti wa idhaari aljazac haddaan taasi ayna u dhicin cala sabiili tasakhuti cadhood qadarka loo cadhoonaayo aawadeed ayna u dhicin iyo wa idhaari iljazac argagax in la muujinayaan la sabraynin aawadeed haddayna u dhicin in hadalladaa la odhan karo inay bannaan tahay ayuu markaa u baab yahay qadarka waa in lagu raali noqdaa waana in lagu sabraa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka waa in lagu sabraa qofkuna adkaystaa oo uu dulqaataa sabraa oo uu sabraa siduu ilaahay u qadarayna ku raali noqdaa xadiiska sagaal boqoliyo sagaaliyo toban can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala dakhaltu cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam wahuwa yucak cabdullahi bn mascuud waxau yidhi waxaan u soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam wahuwa yuucaku isagoo xumadaysan ayaan u soo galay famasistuhu waan taabtay faqultu waxaan idhi innaka la tuucaku wackan shadiida adigu waad xumadaysan tahay xumad daran baad xumadaysan tahay yacni xanuun markaa yacni culus baa ku haya xumad daran baad xumadaysan tahay fa qaala nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam ajal haa waan xumadaysanahay innii ucaku anigu waa xumadoodaa kamaa yuucaku rajulaani siday u xumadoodaan laba nin oo minkum idinka idinka midi siday u xumadoodaan si la midaan u xumadoodaa yacni hal shakhsi oo idinka idinka mida xumadda qabata oo kale aniga ima qabatee laba idinka midi xumadda qabatoo laysu geeyey oo kale ay qabata buuhi muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu markaa eh, xanuunku qaban jiray oo uu xanuunsan jiray kow taasina waxay ka mid tahay min dalaa'il altawxiid dalaa'isha tawxiidka caddaynaysay ka mid tahay oo dhib iyo dheefba allaahun inuu hayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam addoon ilaahay inuu yahay oo sida dadku u xanuunsadaan inuu xanuunsan jiray saas aawadee isagu dhib iyo dheef isagu inaanu hananayn shifaaga iyo caafimaadkana isagu aanu bixin ayay marka xadiisku daliilu yahay marka dalaa'ishii tawxiidka cidda marka shifaaga bixisaa ee awoodda lehee dhib iyo dheef baa hantidaa ee dhib iyo dheefba u sugnaatay waa allah waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xumadda qaban jirtay inay darnayd wa ashaddu nnaasi bala'an alambiyaa'u suma alamhalu faalamhal waatii xadiis kale lagu soo wariyey dadka waxaa ugu dhibaato badnaa nebiyada dabeedna cidiba cidday ka fadli badan tahayna waa ka dhib badnayd siday u kala fadli badnaayeen bay u kala dhibaato badnaayeen qofka inaan dhibaataba haleelin waanu xanuunsan waanu dhibaatoon dee ammaan maaha ammaan maaha yaa yani waatay dadku yidhahdaan shaydaan baan bukoone muuminku waa bukoodaa asal bay leedahay asal ayay leedahay markaa saas aawadeed yacni waxa weeye xanuunka qofku xanuunsanayo ama dhibaatoonaayo ama shadaa'idi haleelayaan lagama qaadanayo naqsu daraja waxaaba dhici karta kamaalu daraja inuu tilmaamayo hadduu ku sabro derajadiisa kamaalkeedaabuu tilmaamaya waxaana dhacday yidhahdeen culammadu cid buu ilaahay wuxuu doonaa derajo sarrayso oo jannada inuu geliyo camalkiisina waa yaryahay si derajadaa loo gaadhsiiyo ayaa shadaa'id iyo masaa'ib lagu sallidaa si dembiyadii looga daadiyo derajooyinka sare uugu sabro uu marka u tadarruco yacni dabeedna markaysa markaa sare markaa darajaadkaa sare uu ku gaadho marka thawaab weyn baa lagu helayaa haddii marka waxaa masaa'ibka iyo xanuunnada iyo dhibaatooyinka lagu sabro thawaab iyo ajar weyn ayaa lagu helayaa waatay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen almasaa'ibu nicma masaa'ibtu waa nicmo ilaahay ya oo sida nicmooyinka ilaahay ugu deeqo ayuu musiibooyinkana ugu deeqaa almixnatu qad tasiiru minxa imtixaanku waxay noqotaa deeq ilaahay ya qad yuncimu allaahu bilbalwa wain cadumat wayabtali illaahu bacda alqawmi binnicami ilaahay waa ku nicmeeyaa balaayo balaayuu sidii nicmo u bixiyaa walow balaayadaasi haba weynaatabi wayabtali llahu bacda alqawmi binnicami dadka qaarna ilaahay wuxuu ku mashaqeeyaa ku imtixaanaa nicmooyinka markaasaa nicmadii musiibo ku noqotaa yaa intaanu nicmadaa helin intaanu xoolahaa helin intaanu madaxnimadaa helin intaanu ladnaantaa helin intaanu xooggaa helin intaanu tarantaa badan helin waaba wanaagsanaa waa roonaa markii nicmadaa la siiyey buu ka sii daayey oo kibray oo xadgudbay oo diinkii gacan bidixeeyey oo ka tegey oo wuxuu doona sameeyey marka nicmadaasi waxay nisbadiisa ku tahay musiibo musiibay ku tahay waata axaadiista ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi yacni dadkii caafiyada markay adduunyada joogeen ladnaanta iyo caafiyada masaa'ibta inuu ilaahay ka badbaadiyey xanuunada khatarta ah dadkii u ehelka ahaa ay iska ladnaayee caafiyada ku sugnaa markay adduunyada joogeen aakhiro markay tagaan waxay tamanniyaanoo jeclaystaan jidhkooda in la googoyn lahaa oo la jarjari lahaa bay jeclaystaan lima yarawna min sawaabi ahli ilbalaa dadka balaayooyinka masaa'ibta u ehelka ah sawaabka weyn ay helayaan ee qaadanayaan markay arkaan ayay tamaniyaan u yahay warni markaa addunyada joogtee ma masaa'ibka laydinku sallido ma jirkiinna la jarjaro maanta sawaabkaa weyn iyo ajarkaa weyn heli lahaydeen waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xumaddiisa iyo xanuunka qaban jiray inuu markaa ka darnaa xanuunka markaa dadka kale qabtaa lifadlih yacni taasaa laga qaadanaya marka nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii ucaku dee ma aha shikaayo ilaahay laga cabanayo hadday mujarad ikhbaar tahay oo qadarkii ilaahay aan loo cadhoonayn oo aan jazac iyo argagax in la muujiyo aynay looga jeedin ay tahay mujarad ikhbaar ka warran laga warramaayo ya waxa weeye inaan dhibi ku sugnayn baa laga qaadanaya oo masalan hadduu markaa hadalkanoo kale loo yidhaahdo liljazac sabir la'aan iyo cadhood qadarka loo cadhoonaya iyo shikaayo ilaahay laga ashkatoonayo bal waxaan qabaday bal waxaa laygu salliday day iyo dad markaysaa sida isaga ladan yihiin ya anigoo markaysa marka ilaahay caabudaya markaysa haddana dhibaatooyinkaa laygu sallidaya taas waa arrin xun wey inuu kale qofku u hadlaa waa mid xun wey laakiin mujarad ikhbaar hadday tahay oo qadarkii ilaahay aan loo cadhoonayn lagu sabraayo qadarka ilaahay jazac iyo argagax in la muujiyo aan muraadku ahayn shikaayo ilaahay laga cabanayo khalqiga loo cabanayo aynay ahayn ya dhibi kuma sugnayn ilaha waa xumadoonaya ama halkaasay xanuunaysa nebiguna waa yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday dhibi ku sugnaan lahaydna ma yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam marka mujarad ikhbaar bay xadiiska sagaal boqol iyo labaatan wacan sacdi bn abi waqaasin radia allahu canhu qaala jaa'anii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yacuudunii min wajacin ishtadda bii sacdi bn abi waqaas waxau yihi waxaa ii yimi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yacuudunii xaaluu isoo booqanayo ayuu u yimiyo xanuun iga soo booqanayo min wajacin isagaaba caddeeye min wajacin xanuun daraaddii uu ii booqanayo min xanuunkaasoo ishtada bii aniga igu darnaaday aawadii wuu isoo boqonay fa qultu waxaan idhi haddaan sacad ahay balaqa bii maa taraa waxa i soo gaadhay waxaad aragto marka waxaa ka muuqata xanuun weyni markan inuu hayo ya uuna isyidhi yidhi waad u dhimanaysaayo dee xanuunkan ka kicmaysid maysid baaba u soo degdegtay wuxuu yidhi markaa waxaad aragta isoo soo gaadhay oo xanuun ah wa ana duu maalin ana mid xoolo fara badan u saaxiibana ay duu maalin kasiir waa nactigii waa la xadfay wamaa min almancuuti wanacti cuqil yajuusu xadfuhu fi nacti yaqil ay duu maalin kasiir waayo inta yarna waa maal inta badanna waa maal laakiin sababtuu u sheegaya waa maxay waa inuu xoole fara badan leeyi wa ana duu maalin ay duu maalin kasiir xoolo badan inuu saaxiibaan ahay walaa yarisunii ila bnatii imana dhexlayso inantayda mooyaane cid kale xilligaasuu inan qura lahaa wadakara alxadiisa xadiiskuu sheegay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhari muslim baa isku waafaqay xadiisku waa macruuf waa la waa soo marnay marka xanuunkii dee uma dhiman nebiguna markii rajada waa u sheegay inuu noolaan doono rajada waa u tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u sheegay tii dardaaranka marka uu yidhina waa kala tariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waayahay marka waxaa laga qaadanayaa nebigu kuma inkirin balaga bii maa taraa wa ana duu maal balaga bii maa taraana waxaa loo jeedaa xanuunkan dee darane markan haya taasaa loo jeeda markaa saa ha odhan nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam marka dhibi inayna ku sugnayn haddaan looga jeedin calaa sabiili tasahud qadarkii in loo cadhoonaayo ama ilaahay laga cabanayo oo khalqigiisa loo cabanayo aan looga jeedin ama waxa argagax in la muujinayo aan looga jeedin dhibi inayna ku sugnayn baa laga qaadanaya xadiiska sagaal boqol iyo koob iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatane wa can ilqaasim ibni muxammadin qaala qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi waa eddadii markaa ruma weeye waa qaasim ibni muxamed ibni abi bakrin radia allaahu canha waa ra'saah alla madaxaay bay tidhi yacni madaxay xanuunaya waa nudba fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bal ana waa ra'saah yacni iska daa adiga ee markaysa markaa aniga madaxaay oo bimacnaa siduu aniga ii xanuunayaa ka daran siduu adiga ku xanuunaayo siduu bal u yidhi waa saas wadakara alxadiisa xadiisku sheegay rawahu lbukhariyu xadiiska bukhaari baa soo weriyey hadalkii xadiisku waa sii dheeraa waxaa ku jirtay inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad iga horrayn lahayd oo dee aad dhiman lahayd dee waan ku diyaarin lahaayoo waa ku aasi lahaayoo ilahay baan dembidhaaf kaaga baryi lahaa waa kuu tukan lahaa daaka low kaana wa ana xayun fa astakfira laki wa adcuwa laki oo dee maad iga hor dhimatidba dee markiisa markaa aan ku diyaariyo oo ilahay dembidhaaf kaaga baryo oo kuu duceeyey yaa yacni sidaa haddaad markaa ay hesho maxaad ka weydi in nebigu kugu tukado oo kugu duceeyo oo ilaahay kuu baryo yacni ku diyaariyo lowda ayaa loo isticmaala marna tamani marna loo isticmaalaa macno shardi oo laga tilmaamayaa hadduu ahaan lahaa wa ana xayun fa astakfira laki wa adcuwa laki la kaana axsan marka waxay u baahanaysaa jawaabu shardi bimacnaa arrinkaasi hadduu dhici lahaa anoo nool aad dhiman lahayd oo aan deedna ilaahay dembidhaaf kaaga baryi lahaa way kuu fiicnaan lahayd marka wejiga ee tamanniga iyo wejiga kaleba way sheegeen kolle culammadu marka wejiga labaad waxa weeyaan macno shardi u dhacayaa daaka low kaana wa ana xayun faastakfira laki wa adcuwa laki lakaana axsana lak ayaa markaa muqadar noqonaysa haddii arrinkaasi dhici lahaa anoo nool waan ilaahay dembidhaaf kaaga baryi lahaa kuuna ducayn lahaa riwaayaadka qaarna waxay ku darayaan oo aan ku diyaarin lahaa oo ku maydhi lahaa oo kugu tukan lahaa lakaana axsana lak way ku fiicnaan lahayd markaase caaisha waxay tidhi waxaan u malaynayaa inaad jeceshay inaan dhinto hadday taasi dhici lahaydna gelinka dambe waxaa laga yaabaa dumarkaaga qaar ka mid a ah inaad u tegi lahayd oo dantaada ka gudan lahayd marka geeri inaad ila jeceshahay baan u malaynayaa bay tihi buhaarigay ku sugantay marka yani hadalkan dambe waxay u leedahay un daliil khayra ayay u leedahay hadalka hore faa'iida ku jirto masaa'il baa laga qaataa masaa'isha laga qaato waxaa ka mida ah riwaayadka qaarkood salaadday sheegayaan iyo tahii'ada iyo diyaarinta iyo inuu markaysaa nebigu ku tukan lahaa iyo inuu diyaarin lahaa iyo inuu maydhi lahaa iyo riwaayada bukhaariga waxaa ku taalla daaka low kaana wa ana xayun fa astakfira laki wa adcuwa laki lowdana culamada qaar tamani bay u farsireen badna umay fasirin marka waxaa laga qaadanayaa bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhintoo ka horreeyo inaynay ducadan iyo istikfaarka nebiga ka helaynin marka faa'iidada ku jirtaa waxay tahay in bacda mamaatii nebiga calayhi salaatu wasalaam la weydiisto oo la yidhaho yaa rasuul allah ilaahay dembi dhaaf iga bari yaa rasuul rasuulallah ii ducee yacni insaa la yidhaahdaa inaynay suuroobaynin waayo haddii mar walba markaysa markaa iyo ducadu zawjadiisii ugu jeclaa dadkaba yaa ay suuragal tahay bacda mamaatihi inuu u duceeyo ilaahay dembidhaaf uga baryaa hadday suuragal tahay dee kuma gaar yeeleen markuu nool yahay markuu nool yahay kuma gaar yeeleen waayo istikfaarkiiyo ducadu haddii iyo haddiiba inay u dhacayso ayaa ka iman lahayd wakhtigan marka waxa weeye uu isagu ka horreeyana inay waayeyso istikfaarka iyo ducadaasu ayna nebigii ka helayn calayhi salaatu wasalaam bacda mamaatihi baa xadiiska laga qaadanayaa bay idhahay marka dadka odhanaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xabaashiisa intaanu tagnaanoo nebiga weydiisanana odhanaynaa ilaahay noo bari ya inay ta noocaasi aynay suuroobaynin xadiidka bukhaarigu daliil buu yahay mawdicu shaahid waa ra'saah inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishana u taqriiriyey isaguna yidhi waxay u daliil tahay inaan dhibi ku sugnayn inaan dhibi ku sugnayn bay markaa u daliil tahay qofku dhakhtar oo kale hadduu markaisaga ula joogo oo u sheego marka xanuunkiisa cabasho ilahay ka cabanaya maaha waa mujarad ikhbaar waxay ku xidhan tahay qalbigiisay ku xidhan tahay siduu markay dee waxaan ula niyoodo shay isku mida tacbiirka ayaa dhici karta inuu niyada ku kala duwanaado siduu ku soo baxay niyadii ay ku kala duwanaato ayaa dhici karta marka ruuxu inuu yidhaahdo waxa weye anigu xanuunkayga sheegi maayo waxaan ka baqayaa in ilaahay ka cawdo oo sheegi sheegiba maayo xanuunka ta noocaasi waxa weeye dee waa yacni laazim maaha inuu sheegi waayaa mana aha markaysa markaa sheegis kastoo la sheegaa cabasho ilaahay laga cabanayo ma aha mujarad ikhbaar hadday tahay dhibi kuma sugna axaadiista aynu aragnayna daliil bay u tahay baabka boqol-iyo konton baabu talqiin almuxtadari laa ilaaha ila allah wuxuu u baab yahay kii waxa weeye geeridu ku soo xaadirtay in loo laqimayo u baab yahay laa ilaaha ila allahu loo laqimayo laa ilaaha ila allahu kalimat tawxiid in loo laqimayo ayuu u baab yahay almuxtadar waa bifatxi daad daadka waa la kordhigaya waa ism mafcuul yacni geeridii baa ku soo xaadirtaa loo jeeda waa lagu soo xaadiray mm, marka nusakha qaar siday qorayaanoo almuxtadir ah daadka ay hoos dhigayaan waa halad sax ma xadiidka sagaal boqol iyo labiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo soddon can mucaadin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam mucaadi ibnu jabal waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi man kaana aakhira kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna man kaana ku kastoo uu ahaaday aakhira kalaamihi hadalkiisa ka ugu dambeeyaa uu ahaaday laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah uu ahaaday yacni kelmaddaa inuu yidhaahdaa hadalkiisa wixii ugu dambeeye ahaatay aakhiru iyo aakhira labada waa loo dabdin karaa haddaad aakhiru tidhaahdo waxay noqonaysaa isimkii kaana inay aakhiru tahay laa ilaha ila allahuna khabarkiita wakadalika alcaksu haddii la kordhigana waxay noqonaysaa laa ilaaha ila allah maquulkaas in laga tilmaamaayo inuu isimkii kaana yahay yani kaanahu qawlu laa ilaha ila allah ay tahay dakhala aljanna jannada ayuu gelaya rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey walxaakimu xaakim baa soo wariyey wa qaala wuxu saxiix ulisnaad sanadkiisu waa saxiix buu yihi xadiiskan waxaa laga qaadanayaa kelimatu tawxiid qofkay ugu dambaysaa oo hadalkiisa ugu dambeeye uu ku tiraabay ku hadla ay noqoto laa ilaaha ila allah inuu ahlu janno yaho jannada gelaayo khaatimo wanaagsan buu qofkaasi ku dhintay marka saas aawadeed in lagula dadaalo laga qaadanayo isaga laftiisuna dee hadduu xanuunsanaayo inuu ku dadaalo laa ilaha ila allahu celcelintu ku celcelinaayo waa inu ku dadaalaa waa inu ku dadaalaa waxay soo naqliyaan qiso sheekhii la odhan jiray abu zarcat ayaa sakaraday baa la yidhi markuu sakaraday ayaa jamaaco mashaayikhii u yimaadeen waxay arkeen inuu sakaraad yahay yani qofku marka uu sakaraadka yade calaamaad buu iska leeyihi yani waxawey xaalkiisa sida ka muuqata yacni marka ayaa laga qiyaasi karaa dabeedna markaase waxay dooneen talqiinta inay u sameeyaan markaase xadiidkan uh, uu soo wariyey ayay darafka sanadka ayay u bilaabeen xadasaka fulaan uu fahmay xadiiska inuu yahay xadiiska sanadka dadba qabsaday markaasuu dabeedna taxay markaasuu soo gaadhay qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam man kana aakhira kalaamihi laa ilaaha ila allah fakharajat nafsuhu maca alhaa naftiisu ha'day la baxday laa ilaaha ila allah markuu ha'da gaadhay baa naftuna baxday buui labadaasa isla baxay waa nicma cadiima xadiiska sagaal boqol iyo saddexiyo labaatan waa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah laqinuu ulaqima mawtaakum kuwiina dhimanaya waxaa u laqimtaan laa ilaaha ila allaah laa ilaha illa allah u laqima rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey ahlucilmiga qaarkood baa waxay u fasireen laqinu mawtaakum kuwiinna ficlanba dhintay u laqima laa ilaaha ila allah dabeedna waxay ka daliishadeen altalqiin lilmeyt ya ruuxa marka la aaso xabaasha la geliyo oo ciidda lagu rogo waqtigii su-aasha malaa'igtu weydiinaysay in talqiinta loo sameeyey ka deliishadeen jamaaco culammada ka mid aasaa ah ka deliishatay waxay yidhahan ereyga mawta waxay leedahay xaqiiqo iyo majaaz xaqiiqadeedu waa kuwa ficlan dhintay majaaskuna waa kuwa ku dhowaaday dhimashada laakiin weli aan dhimanin waa majaaskii bay yidhahdeen hadalkana waxa asal u ah xaqiiqada in xaqiiqada lagu xambaaraa u asalaa xaqiiqa intay suuragal tahayna majaaz in lagu xambaaro maaha saas aawadeed waxay yidhahdeen waxay daliil u tahay yacni in markaa talqiin loo samayn karo meydka ayay markaa daliil u tahay ay ku tusinaysa laakiin wejiga arjaxay waxa weeyaan siday ahlucilmi badan oo kaleba ay mareen in loo jeedo kuwa dhimashada ku dhowaaday in laga tilmaamayo wa tasmiyatu shay biictibaari maa ya'uulu ilayhi yacni shayga in lagu magacaabayo wuxuu noqon doono ama shaygii wuxuu ku dhow yahay ee qariibka u yahay ee qarka u saaran yahay lagu magacaabayo kii sakaraadka ku sugnaa oo muqadamaadkii geerida ku sugnaabaa waxaa laga soo qaaday kaannahu inuu geeridiiba ku sugan yahay marka laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah saa looga jeeda waa saas xadiidka horena waxa weyaan waa caddaynaya waa fasiraya man kaana aakhira kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna ya ka hadalkiisa ugu dambaysaa laa ilaha ila allahu noqdaa jannaduu gelaya marka talqiintana waxaa loo jeedaa inuu jannada ku galo ya talqiinta dadka loo laqimayo kii gaalka ahana lagu yidhaahdo islaam oo laa ilaha ila allahu dheh kii muslimkaana la yidhahdo laa ilaaha ila allahu dheh si uu marka waxa weeye marka isagana khaatimadiisu usii wanaagsanaato oo camalkiisi ugu dambeeya ay noqoto laa ilaha illa aduu ku dhawaaqay kalimatu tawxiidka ya sida ay noqoto taasaa la doonaya ya ha yeeshee fuqahada qaarkood waxay yidhahdeen marka qofka muslimkaa loo laqimaayo qul lama odhanayo bay yidhahdeen waa la xasuusinayaa si aanu qul u raacin dheh aan la odhan dheh lama odhanayo bay yidhahdeen laa ilaha illa allahu ba agtiisa laga odhanaya dabadeedna markaasuu daeedna isaguna odhanaya ee dheh looguma daraya bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen siday badanku yidhahdeen waa saas inkastoo ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen daliil ma lehe talqiintu waxay keensanaysaaba in marka waxa qul la raaciyo way keensanaysa saasay culamada qaarkoodna mareen calaa kulli xaal waxay dhahen culamadu lagu celcelin maayo haddaanu hadlin haddii lagu celcesho waxaa laga baqi karaa inuu karaahiyeysto hadduu karaahiyeystana dee waa khatar saas aawadeed markuu kelmadda yidhaahdo waa la daynayaa ilaa hadal kale ka soo baxo marka hadal kale ka soo baxo baa haddana la xasuusinaya si hadalkiisa ugu dambeeya u noqdo laa ilaha illa allah u noqdo in lagu dhibo oo markiisa markaa uu karaahiyeysto taas waa in la ilaaliya marka qofkii aanay caade u ahayn laa ilaha illa allahu inuu ku celceliyo oo markiisa marka waxaan yani isagu wax kale qalbigiisa buuxiyeen lagu kari maayo qaar baa la sheegay markaysaga laa ilaha illahu in laysi u laqima ou mar walba hees ku jawaabay mar walba hees ku jawaabay lagu kari waayey sidii naftu kaga dhacday qaar ka sii daran waxaa la soo naqliyey in laysihi laa ilaha ila allahu laqima waa lagu yidhaahdaa diinca ilaah cay buu ku jawaabaa aa lagu celiyaa uu ku celiyaa waa lagu celiyaa uu ku celiyaa sidii baa naftu kaga dhacda khatar weeye goortaa naftu ay daciiftay qofka qalbigiisu daciifay wixii qalbigiisa buuxiyey uunbaa soo baxay wixii caadada u ahaa wa kullu inaa'in biladii fiihi yandaxu ya yacni saasay noqonaysa saas aawadeed dikriga laa ilaha illa allahu la odhanayo waa in la farabadsadaa oo lagu dadaalaa aad loo badsadaa xuska ilaahay la xusaayo iyo waxaweeye markaa dikrigan towxiidka waa in la fara badsadaa waxyaalaha qofku uu ku heli karana waxaa ka mid a ah walaalihiisa muslimiintae kale inuu ugu duceeyo in ilaahay khaatimo wanaagsan ugu khatimo hadalkooda ugu dambaysa uu ka yeelo laa ilaha ila allah iyagoo ka maqan waayo qofka muslimkii hadduu walaalkiisa muslimkee ka maqan ugu duceeyo bidahri alghayb yacni ilaahayow waxaasi wax wanaagsan ugu duceeyo malag baa yidhahda aamiin sida xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey sheegi walaka bimilin adiguna intaa in laeg baad leedahay adiguna intaa in laeg ayaad leedahay saas aawoodee bacdu salaf waxay samayn jireen waxa wanaagsanay jecel yihiinee doonayaan walaalahooda muslimiinta ka maqan bay ugu ducayn jireen marba qofba ugu ducaynaya marba qofba ugu ducaynaya wuxuu doonayaa isaguna laba faa'iida inuu ka helo qofkan ixsaanku u sameeyey ee ilaahay u bariyey ajar inuu ka helo marlabaadkana walaka bimillinta malaggu ku odhanayana inuu helo taasna waxba waa rabaa ya marka laba faa'iido ayaa markaa sidaa ugu sugan attalqiim bacda almowt ka warrama bacdu ahlicilmi waa ku tageen in bacda almowt lafteeda talqiin loo samayn karo khaasatan wakhtiga su'aasha la weydiinaayo meydka in talqiin loo samaynaayo waxaanay dooneenba culamada qaar inay ka deliishadaan xadiidkan aynu soo marray laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah waxay yidhahdeen mawta waxay xaqiiqo ku tahay ka ficlan dhintay xaqiiqo ku tahay maadaama ka ay xaqiiqo ku tahay talqiin bacda almowt la samaynaayo xadiisku daliil u yahay halkaasay dooneen inay ka daliishadaan laakiin sida saxiixa calaa kulli xaal xadiiskani daliil uma aha waxaanu ku saabsan yahay siduu sheikhuba inoo baabaystay wuxuu ku saabsan yahay muxtadarka kii aan weli dhiman laakiin geeridii ku dhow asbaabtii geerida ku sugantay riwaayaadka qaarkood baana caddaynaya sida laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah fainahu leysa min muslimin yaquuluha cinda almowti ila najathu riwaayadaas waxay ku daraysaa dabaraani baa soo wariyey laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah fainahu waa loo tacliilinaya fainahu laysa min muslimin yaquuluha cinda almowti ila najatu muslim odhanaya kelmadda tawxiidka ma jiro marka geerida odhanaya oo sidaa ku dhimanaya inay badbaadisa mooyaane xadiis kaloo ibnu xibbaan soo wariyay laftiisa ziyaadada waa ku daraya oo inta lasoo sheegay talqiinta ayaa deedna loo sababeeyey fainahu man kana aakhiru kalaamihi cinda almowti laa ilaha ila allahu dakhala aljanna yowman min addahri wain asaabahu qabla dalika ma asaabah calaa kulli xaal siyaaqa axaadiista iyo tacliilka la sheegay ee riwaayaadka ku soo arooray waxay caddaynayaan muraadka looga jeedaa inay tahay marka geerida ee markuu ficlan dhintay inaanu ahayn markaa saas aawadeed xadiiskani daliil uma aha talqiin bacda almowt wax daliil uguma jiro waxyaalaha mawdican la sameeyo markuu qofka sakaraadka ku soo xaadiraan waxaa ka mid a inay dadka qaarkood ku akhriyaan suuratu yaasiin iyada lafteedu daliil ma leedahay waxaaba loola baxay gunaanad oo markay leeyihiin qofka waa in la gunaanadaa waxay uga jeedaan suuratu yaasiin in lagu akhriyo jawaabtu waxay tahay mas'alada in yaasiin lagu akhriyo marka uu sakaraadka yahay naftu iska gurayso xadiis daciifa ku soo arooray xadiiskaasina wuxuu sheegayaa iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum ku akhriya yaasiin ku akhriya kuwiinna dhimanaya ku akhriya laakiin xadiiskaasi waa daciifo wuxuu leeyahy cilal uu leeyihi abu cusmaan oo ku jira sanadkiisa nahdi ma aha waa majhuul lama garanayo lama garanayo waata kale yacni waqfina waa lagu cileeyey waata saddexaade abu cusmaan aabbihii laftiisu waa majhuul marka cilal mutacadida ayuu xadiisku leeyahay sidaas aawadee ma asixin waa daciif marka xadiidkaas mid lagu camal falayo saasaan u ahay qofkii marka yaasiin lagu akhriyo maxay leeyihin waa ka faa'iidayaa ma aha in la leeyahay khaatimo wanaag buu ka qaadayaa ma aha ee waxaa laga soo naqliyey bacdii culammadii hore ka mida inay yidhaahdeen naftaa si sahla looga saaraya haddii yaasiin lagu akhriyo huwina calayhi waa loo sahlaa sida nafta looga siibaayo marka calaa kulli xaal maadaama xadiidku aanu asixin ee uu daciif yahay in markaa kii layna amray in laga tago laga mashquulo ee qofku ka faa'iidaayey mid aynaan markaa daliil saxa u hayna aynu la nimaadno yacni sax maa dadka qaarkood waxay sameeyaan xataa cid ku akhrida hadday waayaan inay markaysa wadaad doonaan oo markaysa marka waxaan yani weyse wax la yidhahdo kuusoo akhri gunaanadkeenta ugu akhri aan la gaadhin ya qofkana waxaa u dan ahayd markan in loo ilaaliyo kelmadda tawxiidka kelmadda tawxiidka in loo ilaaliyo ayaa dani ugu jirtay ala kulli xaal mar haddii aan daliil ku asixin wakhtiga noocaasa samaynta la samaynaya waxay noqonaysaa min qabiil bidca saasay noqonaysaa xadiiskanna waxaa loo yidhi laqinuu mawtaakum oo inay dhinteen loogu magacaabay wa tasmiyatu shay biictibaari maa ya'uulu ilayh waxaa laga tilmaamayaa siduu geerida ugu dhowaaday kaannahu inuu marka xukmulamwaat yahay oo kale daliilkii daahirka ahaa haddii qariino ama daliil ka leexinaya xaqiiqadii oo majaaska u leexinaya haddii la helo majaaska lagu xambaaraya waa macruuf marka cala kulli xaal shaygii markaa qurba ahaan iyo loo samaynaayo ee aan daliil markaa saxiixa loo haynin waxay noqonaysaa min qabiil bidac noocaasay noqonaysa noocaas ayay noqonaysa baabka boqol-iyo koob iyo konton baabu maa yaquuluhu cinda takhmiidi almayit wuxuu odhanayuu u baab yahay cinda takhmiidi almayiti marka meydka indhaha la ysugu qabanaayo wuxuu odhanaayo ayuu u baab yahay xadiiska sagaal boqoliyo afariyo labaatan can ummi salamata radi allahu canha qaalat dakhala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam calaa abi salama ummu salama waxay tidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu u soo galay calaa abi salamata abi salama ayuu u soo galay waa zawju ummi salama waxaa la odhan jiray cabdullaahi bni cabdilasad baa la odhan jiray nebigana calayhi salaatu wasalaam xagga naaska ayay ku walaaloobeen ay walaalo ku ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam walaalo xagga hooyo iyo xagga aabbo midnaba walaalo kuma lahayn oo aabbihii hooyadii midkoodna cid kale ma dhalin waan isaga ahayn laakiin wuxuu lahaa walaalo xagga naaska ah oo lab iyo dhadigba leh waxay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo galay abii salame ayuu u soo galay waqad shaqa basaruh isagoo indhihiisu kala furmeen oo bimacnaa takhalmeen qofku marka naftu ka baxayso indhihiisu sidii cirka wax eegayo kale ay noqdaan oo marka waxa weeye marka naftii la saaraayey ay sii eegayaan marka basaruhu iyo basarahu labadaba waa loo dabdiyaa haddii basaruhu loo dabdiyo waxay noqonaysaa indhihii baa kala furmay oo basarkaa faacilkii noqonaya haddii basarahu loo dabdiyana waxay noqonaysaa indhihiisii buu kala furay oo basarkaa mafcuul noqonaya waxaan filayaa inuu markaa idiin dabdinaayo godaalka un waqad shaqa basaruhu fa akhmadahu markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam indhaha isugu qabta indhihii buu u laabay oo isugu qabtay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina aruuxa idaa qubida tabiicahu albasar nafta haddii la qabto araggu waa raacaa oo naftii buu sii eegayaa sii jilleecaya fadaja naasun min ahlih fadaja waxa qayliyey naasun dad ayaa qayliyey min ahlihi ehelkii abisalama ka mid a ah. yacni marka hore waxaa laga yaaba inaynu ku baraarugsanayn in nafti iska gurayso markuu nebigu hadalkaa ku yidhi bay waxay garteen inuu dhimanayo markaasay qayliyeen naxdintii fadaja waxaa qayliyey naasun dad baa qayliyey min ahlihi ay min ahli abi salama abii salama ehelkiisa ka mid a faqaala wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laa tadcuu calaa anfusikum ila bikhayr laa tadcuu ha ugu ducaynina calaa anfusikum nafihiinnu ha ku habaarina ilaa bikhayrin khayr mooyaane wax kale ha ugu ducaynina yani nafihiinna khayrun ugu duceeya faina almalaa'ikata yu'amminuuna cala maa taquuluun faina almalaa'ikata maxaa yu'amminuuna waa aammiinsanayaan oo aamiin bay odhanayaan ilahu aqbal calaa maa taquuluuna waxaa odhanaysaan waxaa odhanaysaan malaa'igtu aamiin bay odhanayaan aamiinna waxay la macno tahay allaahumma istajib ilaahu aqbal markaa hays habaarina ee hadal wanaagsan oo ducaa dhaha naftiinna aa khayr ugu ducaynaysa uma qaala dabeedna wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam allahuma akfir liabii salama ilahu u dembidhaaf abii salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin warfac ilaahw kor darajatahu darajada abi salamana filmahdiyiin kuwa la hanuuniyey ku kor yeel yani xaalu kuwaa ka mid yahay kor yeel wakhlufhu fii caqibihi fi lhaabiriin wakhlufhu khalaf uga noqo oo mid uga dambeeya oo u ilaalinaya noqo fii caqibihi tafiirtiis fi lhaabiriin xaal tafiirtiisu ku sugan tahay dadka baaqiga noqonaya hadhaya ay ku sugan tahay waqfir lana walahu ya raba alcaalamiin waqfir lana ilaahu annaga noo dembi walahu isagana u dembi dhaaf yaa rabb alcaalamiin khalaa'iqdoo dhankii uu rabbiga ahaayo wafsax lahu fii qabrih ilaahu u ballaari fii qabrihi xabaashiisa gudaheedana ilaahu u waasici u ballaari wafsax waa u waasici wafsax lahu ilaahu u ballaari ee abi salama fii qabrihi xabaashiisa gudaheedana ilaahu u ballaari xabaashiisana u ballaari wa nawwir lahu fiih ilahu xabaashiisana u nuur oo madowga iftiin marka uga dhigo yacnii nuur ilaahu uga dhig u nuur rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey wakhlufhu hamsadu waa wasli laamkuna waa gudan yahy wa akhlifhu maahae wakhlufhu weeye siday culamada qaarkood ay ku dabdiyeen bilxuruuf xadiidkani wuxuu tilmaamayaa inay sunno tahay ruuxa mayidka ahi markuu dhimanayo in indhaha loo laabo indhaha la isugu qabtaa inay sunno taha laga qaadanaya marka wuxuu u daliil yahay in markaa meydka indhaha la ysugu qabtaa qofkan dhimanayee naftu ka baxayso in indhaha la ysugu qabtaa inay sunno tahay muslimiintuna sidaa waa ku ijmaaceen baa layidhi inay saa tahay sababtuna waxa weeyaan haddii naftu baxdo iyadoo indhuhu kala furan yihiin hadhow isku qabsoomi maayaan saasay ku qallalayaan dee mandarkiiyo qaabkiina waa fool xumaanaya saas aawadeed baa indhaha la ysugu qabanayaa xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa duca wanaagsan marka in lagu duceeyo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladdan wuxuu ku duceeyey duca maydkiina u ducaynaayo ee tafiirtiisii iyo dadku ka tegayna uu ducaynaayo allahuma akfir liabi salamata warfac darajatahu fi lmahdiyiin waakhlufhu fi caqibihi fi lghaabiriin wakhfir lana walahu yani xataa naftiisii nabigu waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam markaa duco yani marka caam ah oo meydka iyo ehelkiisa iyo qofka laftiisa hadalka odhanayaaba intuba ay ducaysanayaan yacni meydkiina uu ducaynaayo ehelkiisina uu ducaynaayo inuu marka waxaweye lagu duceeyo waxay tahay waxa wanaagsan ay tahay in la yidhaahdo waxyaalaha marka waxaweeye baroorta iyo ashyada inaan la odhanna iyo marka waxa weeyaan wax markaa tilmaamaya habaar layshabaaraya iyo wax la midana waa inaan lagu hadlin laa tadcuu cala anfusikum ila bikhayr laa tadcuu cala anfusikum ila bikhayr halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk